صaxiix yahayna waa ka muuqane hadduu muctal yahayna waa lagu qadaraa ficilka maadi markaan waxba la xariirsan waa saas haddii wax la xiriirsadaan warkeeda waa arki doonaa insha allah laakiin maadi aan waxba la xiriirin warkiisu waa sidaas intaas ma la fahmo fadxaa laga saara aakirka fadxadaas waa ka muuqanaya hadduu saxiix yahay haddii uu yahay muctalna waa lagu qadaraa sida alqaa oo kaleeto ramaa oo kaleeto waayo amarkiyaa soo haray amarka xubunkiisa sheeg majzuumun abadan madhabkii kuufiyiinta uu maray kitaabku adna isagaad la marta qaacido kale oo ka duwanaan sheegno madhabka basriyiinta waafaqsan qaacidadiyan kaa raba wاlmru wاlmru yubnaa calىa maa yusamu bihi mudaaricuhu amar waxaa lagu binaynaa wixii mudaariciisii lagu jasmi jiray hadduu mudaaricii saxiixaakir yahay saxiixaakir sukuuna lagu jasmi jiray amarkii saxiixaakira sukuuna lagu binayna hadduu muqtalulcaaqir yahay ficil mudaaric muqtalulcaaqira xadfu xafcila lagu jasmi jiray amarkana marka la binaynaa xadfu xafcila lagu binaynaa hadduu muqtalulcaaqir yahay ficilka mudaaric haddii damiiru tasniya waaawljamaaca yaa lmuanas mukhadaba ay la xiriirsato afcaal khamsa noqdo waxaa lagu jasmi jiray xadfu nuun amarkana sidoo kale haddii aliflitnayn waaawljamaaca yaa lmuanas mukhadaba la xiriirsato xadfu nuuna lagu binaynaa waاlamru yubnaa calaa maa yugsamu bihi mudaaricu mudaaric ma jogan jazaaka allahu khayr mudaaric haye adigaa la hormaraya mudaaric maxaa lagu garanay maxaan ku garanaynaa oo calaamad ah calaamada hore waa lasoo sheegay kuwaana dadka ibtidaa'iga bilowga waaba lagu bara iyagana haye xugun laguma gaarin xugun lamaba gaarin taas waa xugun xugunka kuma weydiin waxbaa ka horeeya calaamadaan ku garayn ma sha allah maa kaana fii awali ixda zawaa'id اlarbaci waxaan rabnaa ficil kastoo maadiya oo zawaa'idaas afartaa mid ka mida awalka laga gelsho wey mudaaricu ficilkii maadiga ahaa oo awel afartaanu kuma jirin afartan xaraf mid ka mid aha awelka laga gelina mudaaricu noqonaa صaxiix zawaa'iddii maxaa jamcinaya anaytu inaad tidhaahdo anaytu ah, maqsuudkaygii anaa gaaray haddaad kor dhigto anayta adaa maqsuudkaagi gaaray noqe ah, macnuhu waa iska sawaab waa yahay xuruuftan marka ficilka hadda daraba hamse geli nuun geli nadribu صaxiix ya geli yadribu ta geli tadribu waa kaasa mudaaric mudaaric ficilkii maadi ahay afartan xarf mid kamida awelka laga gelina daraba adribu daraba nadribu daraba yadribu daraba tadribu ficilkii maadiga ahaa ee awelka afartan xaraf mid kamida laga gelina se uma jeedin afarta mid kamidaha laga gelina sidaasuu ficilkii wuxuu ku noqonaa ficil masaajidka hala ilaaliya hadi masaajidka yaan la hadlayni waa maxay ya qalin miha e, ya waa waxaasu waa garannay hamsada ficilka mudaarica markay hamso awelka ka gashto maxay tustaa lilmutakalimi waxda hal macnay tustaa horta intaanaan gelin waxaan leenaha xuruuftan qaaciday leedaha macaanideeda maxaa leedaha qaacidadaas kulu xarفi min hadihi الأxrufi yadulu ow yufiidu dicfa maa qabla xaraf kastoo afartan xaraf ka mida xarafka ka horeeya intuu tuso laba jibaarkiisuu tusa صaxiix waa garanay hamsada u horayda maxay tuseen hal macnay tuseen lilmutakalim waxda hal qofoo hadlaa mudakr iyo muanaf waa isku mid sawaaء kaana mudakaran aw muanafan waa isku mid qof keligiisoo hadlaya marka adribu anaa garaaca wey aqra'u anaa akrina aquumu anaa istaaga ajlisu anaa fadhiisana qof asagu hadlaayaa faacil u ah mar haddii ficilka mudaaric xamse lagu bilowdo faacilka ficilkaas waa qofka hadlaya firiya ficilka mudaaric marka hamse lagu bilowdo ficilkaas faacilka sameeyey oole waa samayna ila haddaa la samaynaa soo maa ficilkaas faacilka samaynaa waa qofka hadlaya qofka hadlaya cid kale faacil umaaha anaa samayna anaa samayna soo ma jeedid anaa samayna waaya nuun ficilka mudaac nuun haddii lagu bilowdo nuuntu maxay tuseen lilmutakalimi almucadimi nafsahu qof hadlaya oo naftiisa weynaynaya koo waa macni aw macahu kayruhu qof hadlaya oo dad kale la jiraan afhayeen u ah labadaas wey ficilka haddii nuun lagu bilowdo faacilka ficilkaa samaynaa waa qof hadlayo o isweynaynaya amase waa qof hadlaya oo lala jiro labadaas mid wey nadribu annagaa garaacaynu le waana keligiis ama dadaa la jira markaasu leey nadribu annagaa garaacaynu annagaa garaacayna ficilka marka qofka hadlaa keligiis samayna laakiin isagaa isweynayna ama asaga iyo dad la jiraa samayna ficilka waxaa faacil u ah intaas ma la fahmay intaa ficilka mudaaric yaa haddii lagu bilowdo meeqa macnuu tusaa afaru tusa maa sha allah maa sha allah afartiiyaa lagaa rabaa lilqaa'ibi waxda hal ninoo maqan markuu faacilka yahay ficilka samaynaya ya lagu bilaabana ficilka waxaa samaynaa oo faacilka u ah hadduu yahay hal ninoo maqan adi arday matiid waxay tay saa usii jeedaa su-aalkan imow soo jeeso indhaha shan ka dhig xaggaas usii jeedaa subxaana alla ardaynimo maaha soo dhawo xaddabarka ugu tiirsama odayduqubaad soo dhawow soo ma jeedid ficilka faacilkiisu markuu yahay mufrad mudakar ahoo gaa'ida hal ninoo maqan waxa ficilka samayna markuu yahay iyo a lagu bilaabana miaal zaydun zayd yaquumu waa istaaga yaquumu waa kaasaa haye kan labaad oo ya-da lagu bilowdo lilghaa'ibayni ficilka faacilka samayna laba maqan markuu yahay lilghaa'ibayni laba maqan hadday ficilka samaynayaan ya-a lagu bilaabana faacilka ficilka samaynaya waa laba nin oo maqan laba nin wey oo maqan ya-a lagu bilaabana miaal azaydaani yaquumaani yaquumaana idaas wey ya-daasa lagu bilowday maxaa yeelay ficilkan faacilka samaynaya laba nin oo maqan aali lilghaa'ibiina rag badanoo maqan ficilka faacilka samaynaya hadduu yahay rag badanoo maqan ya-a lagu bilaabana maxaa laleeyahy miaal azayduuna yaquumuuna yaquumuuna yadaasaa lagu bilaabana maxaa yal ficilka waxa samaynaya rag badanoo maqan haye araabic lilkaa'ibaati dumar badanoo maqan hadday yihiin ficilkan faacilka samaynaa waa dumar badanoo maqan dumar badanoo maqanaa loo tiiriyoo samaynaa ya-a lagu bilaabana miaal alhidaatu yaqumna yaqumna yaqumna iyagaa istaagayaan istaaga iyagaa samayna yaqumna afsax allahu lisaanaka wajacalaka allahu min a'imati اlmuttaqiin axsaanta waa hagaajiyey ta aan soo gaarhay haye adiga maa ka sokeeya haye hayadaan kugu bilaaba taada meeqa macnay tuse sideed macnay tuse maxaa yeelay yadiya waxay tustay afar wa kulu xarfin min haadihi اlaxruf yadulu dicfa maa qabla sideeday tuse alأwal lilmukhaadabi waxda hal nin oo lala hadlayaa faacilka ah ficilka markuu faacilka samaynaya yahay hal nin oo lala khitaabayo lala hadlaa taa lagu bilaabana miaal anta taquumu adaa istaagaya anta taquumu adaa istaagaya istaagga waxaa samaynaa waa halkaa ninood la hadlaydo asagaa faacil u hoo samayna khalaas taa lagu bilaabana wax kale ma banaano anta taquumu aلثaanي lilmukhaababayni laba nin oo lala hadlaya hadday faacilka yihiin oo ficilka waxaa samaynaa waa laba ninoo hadda lala hadlayo markaasna ta'a lagu bilaabana miaal antumaa taquumaani labadiinaa nina istaagaydaan labadiinaa nina istaagaydaan taquumaani ta'daasa lagu bilaabana maxaa faacilka ficilka samaynaa waa labadaa nin oo lala hadlaa ahaali lilmukhaababiina rag badan oo lala hadlaa haddii faacilku yahay waxa ficilka samayna waa rag badan oo lala hadlaa raa lagu bilowda wax kale ma banaana miaal antum taquumuuna idinkaa istaagaydaan kooxdiinaana istaagaydaa raggaa taquumuuna taa lagu bilaabana maxaa yeele ficilkan waxa samayna qiyaam istaagga waxa samayna waa raggan lala hadla haye araabic lilmuq waa fiicantaha haleexleexan lilmukhaadabati hal gabaroo lala hadlayo hal gabaroo lala hadlaa hadday aacilka waa samayna isaag waxa ficilka samayna hadday tahay hal gabaroo lala hadlaa taa lagu bilaabana miaal anti anti anti anti taquumiina maa sha allah anti taquumiina waa afcaalkhamsa saad u gafe anti taquumiina صaxiix waa yahay marka faacilka ficilka samayna uu yahay hal gabaro lala hadlaa taa lagu bilaabana ficilkaas anti gabaya adiga taquumin adaa istaaga taquumin tadaasa lagu bilaabana alkhamis lilmukhadabatayni lilmukhadabatayni faacilka ficilka samaynaa laba gabdhoodoo lala hadlaa markuu yahay taa lagu bilaabana ficilkaas misaal antumaa labadiinaan gabdhood taquumaani waa istaagaydaan antuma labadiinaan gabdhood taquumaani waa istaagaydaan taquumaani aan leen labadiinaana istaaga istaaga yaa samaynaa labadaan gabdhood hahey waxaan maraynaa waxaan leenahay asaadis lilmukhaababaati lilmukhaadabaati dumar badan oo lala hadlaa hadday ficilka samaynayaan oy faacilka yihiin dumar badan oo lala hadlaa miaal antuna taqumna antuna taqumna antuna gabdhihiinaan badan dumarkiinaan badan taqumna waa istaagaydaan antuna dumarkiinaan badan taqumna waa istaagaydaan axsanta waa yahay asaabic misaalka toddobaad waxaan rabaa midka toddobaad lil lilkaa'ibatayni ad ula jeedaa soo maa lilkaa'ibatayni laba dumarahoo maqan lilkaa'ibatayni laba dumarahoo maqan lilghaa'ibatayni taas ma ahayn toddobe toddoba ma ahayn ya midaa ka horrayday anaa kaa qaldi adugu waa saxnayda midii ka horrayday sheeg lilghaa'ibati waxdahaa lilghaa'ibati waxdahaa waa kaasaa fiili lilghaa'ibati hal gabaroo maqan hadday tahay ficilka waxaa samaynaa ta'a lagu bilaabana hal gabaroo maqana faacil ah oo ficilka samaynayn taa lagu bilaabana miaal hindun taquumu hindun gabadhii hind aheed taquumu waa istaageed taquumu taan ku bilaabayna markaas aلhaamin lilkaa'idatayni laba gabdhood oo maqan laba dumaroo maqana ficilka samayna oo faacil u ah taa lagu bilaabana wax kale ma banaana miaal hind alhindaani taquumaani alhindaani labadii gabdhood oo labada hind ahaa taquumaani waa istaagayaan istaaga waxaa samaynaya waa labadaas gabdhood waa maqan yihiin khalaas ficilka ta waxa in laguma bilaaban karo alhindaani labadii hindo taquumaan waa istaagayaan axsanta jazaaka allahu khayr wa anta axsanta kadalika maa sha allah haye waaba dhammayna xarufulanaysa soo maaha ficil mudaaric xukunkiisaa lagaa rabaa adiga xukunkiisa xukun waxaa la idhahdaa xukunka waxaa la idhaahdaa icraabkiisaan ula jeedna haye matniga matniga laga raba matniga fiiri ha meesha aan marayna wada la soco wlmudaaricu maa kaana fii aweer ixda zawaaid اarbaci allati yajmaca qowluka anaytu aan marayna ha ficil mudaaric marka xukunkiis waa intaa ha halkaas ka soco waxaad leedahay maxaad u xifdidayba waxaa la rabaa inaadan xukunka gefin waxaad leedahay mudaaric xukunkiisu waa in la rafciyo hadduu san gelin caamil naصbiya iyo caamil jasmiya su-aal kaleo isla ayadiio la bedelaan kugu soo celaan waa ayadiio la bedelay hagafid mudaarica caamilka godo iishe caamilka rafciyo iishe ha sida haye ardagaas haye ardagaasa iskala da uda haye caamilka godo iishe ficil mudaama rafciya kor u dhawaaq oo fiicanteed litajarudihi maxaa afka ku dhegan sooda soo gud haye adigu diba loo celinay <laughs> gadaal-gadaal maa loo socaa hore horeyn u soconna ka leexo haye sheek caamilkan rafciyaan kaa rabaa ficilka mudaaf litajarudihi min annaasibi waaljazimi soomaali ku sheeg caamilka ficilka mudaaric rafciya maasha allah saas weeye ha wixii in la fahmay inaan ogaanaan rabnaa caamilka rafciya wuxuu yahay waa inuu ka qaawan yahay ama ka dharbeelo caamil nasbiye iyo mid tasmiye labadaas ka maqnaashada ay ka maqnaadaan aa ah caamil rafciya labadaas inuu ka qaawan yahay inuu ka dhar la-yahay inay ka maqan yihiin oon labadaas midna ku jirin caamilka rafciyaaba sidaasaba caamilka rafciya su-aal kale ayadiyo haddana kugu soo celina maaha su-aal kale caamilka ficilka mudaaric rafciya ma caamil lafdiaho lagu dhawaaqa mise waa caamil macnawiya maskaxda laga garto macnawi weeye maskaxda laga gartaa ha wax lagu dhawaaqayo maha lagu dhihi maa lam lagu dhihi maa lan lagu dhihi maa waxaa lagu leeyahay waa macne garo waa inay ka mar ka marnaado ficilka mudaarica waa inuu ka marnaado caamil naصbiye iyo mid jasmiye maaشha allah ficil mdaarco rafcisan miaale yadribu yadribaani yadribuuna tadribiina waa kaasaa ficil mdaarco rafcisan maaشha allah yaqshىa yadcuu yarmi ficil mdaarco rafcisan waa kaasaa waay cawaamisha ficilka mudaarc naصbida waa imisa adiga adiga ashara bal casharadii maqashiid an walan waidan wakeey walaamukeey walaamuljuxuud waxataa wljawaab bilfaa-i wlwaawi wa ow waa toban jazaaka allahu khayr haya an waxaan rabaa ficil mudaaric inta gashay nasbiday ii miaali wاladii aطmacu an yagfira lii maxadshayd ku halkeen an yaqfira an yira wakaasaan ykfira waa la nasbiye haddeer caamilkii nasbiye aawey ykfira anta wey caamilka nasbiye waa la gartay ykfira calaamatu nasbaha lagu garanay in nasbisanta waa maxay an ykfira calaamadda inay nasbisanta lagu garana sheek calaamaatulexraa baa soo martay haye calaamadaa lagu garana fatxada saaran ykfira mada ujeedin korka saaran fadxadaasa lagu garana yakfira waa nasbisanta yakfira fadxa maxaa loogu nasbiyey su-aashaasaa rabaa inaad ka jawaabto calaamaadku nasba waa badnaayeen maxaa fadxa loogu nasbiyey sida maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaracoo saxiixulaakhira waana ti lagu soo ballamay baabu macrifati calaamaati alixraab markii la joogay ficil kasta oo aan aakhirka wax kala xadhaysan y waa ficil mudaaرc sxaakir waa runtiis waa lagu haystaa weli jawaabtaa naaqisaa lay ficil mudaaرc saakir xaadu dhehaa lgu maa tiraadi ficil mudaarcon aakirka waxba kala xariirsan maxaa yaele xaalatu nasba lama kala qaado صaxiix iyo muctar marka yaqfire fatxaa lagu nasbiyey ciladu maxay tahay haddii lagu weydiiyo maxaa fatxa loogu nisbeeyey maxaad ku jawaabeen waa ficil mudaaric aladii lam yatasil biakhiri shay maxaa yaele horaa loogu soo ballamay ficil mudaaric aladii lam yatasil biakhiri shay-un in calaamada lagu garto نصbada ay tahay والdي adم an ykفira lii صaحيiح w waa la gartay mhm. halkaas miثaal maan bixina miثaal labaad a lagaa rabaa oo aan lagu nasbiyey iنii laيحزuنnii an تdhabوu bه maalsheed soaalkee an tdhabوu bه an tdhabوu bه ficilka mudaarica nasbisana waa tadhabu caamilka nasbiye waa kee anta weeye waxaa lagaa rabaa calaamadda lagu garaan tadhabu inay nasbisan tahay nuunta maqan wey tadhabuuna ay aheedeen nuuntiyaa ka maqan maxaa loogu nasbiyey xadfu nuun waa afcaal khams afcaal khamsana horaan u soo marnay calaamadku nasbada lagu gartaa waa xadfu nuun khalaas waayahay an walan lan haye bal sheekh adiga lan lan misaalkeeda lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa lan nabraxa lan nabraxa aaway ficilka nasbisano caamilkii nasbiyeyna lan calaamatu nasbaha lagu garanaya inu nasbisan yahayn faatxada maxaa calaamatu nasbada fatxa looga dhiga فicل مdaaرc اladي lam ytaصil bآkiri شhay waay saasa فxaa loogu نsbiyey جaزاka الlahu khayr haye lanta miثaal kale ma ka bixiye sheek lan tanaalu bira lan tanaalu aawo ficilka mdaarcu nasbisano maasha allah tanaalu tanaalu caamilka nasbiye waa caamilkee lan weeye haye inuu nasbisan yahay calaamada lagu gara tanaalu waa maxay maasha allah waa nuunta maqan in intuu layu jawaaba nin weyn hadhow gafi doono <laughs> marka lan tanaalu bira lan tanaaluu waxaan leenahay lantu waa caamilkii tanaalu waa ficil mudaaric oo la nasbiyey caamilka ku camal faloo nasbiyey waa lanta tanaalu inay nasbisan tahay calaamadda lagu garanaana waa nuunta ka go-an nuunta xadfa nuunka wey waa yahay lan wdan idan miaalkeed idan miaalkeed yariiska wa ha ade ma sheeg ma sheeg sa'altahidu fii darsi haye midaa ku yidhi maxaa tihi marka idan tanjaxa maasha allah kor u dhawaaq waa fiican tahay idan tanjaxa aawa ficilka mudaaric tanjaxa tanjaxa ficil mudaarica nasbitan wey caamilka nasbiye aawey caamilkii nasbiyo kor dhiga aawe tanjaxa idan wey maasha allah tanjaxa inay nasbisan tahay maxaa lagu garanaya fadxada saarana lagu garanaa tanjaxa fadxada saarana lagu garanaa inay suusanta maa sha allah axsanta axsanta jazaaka allahu khayr mala joog haye tanjaxan calaamatu nasbada maxaa fadxa looga dhigay hmm, ir yaris waa jawaabada kaas kaa yar waa jawaab sida ficlu mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay wey tanjaxa waxaa fatxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay saas wey awaana ballanku ahaa ficil kastoo mudaarican wax la xariirsan in fatxa lagu nasbiyo ballankaaba noo ahaa baan kusoo ballanay waa yahay idan waa ka gudubnay key key kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai ficilka mudaaric nasbisana waa kee ky laa yakuna yakuna wey caamilka nfyi aaw key wey calaamatu nasbadu aaw fatxada wey maxaa fatxa loogu nasbiyey yakuna fi mudaaric aladi lam yatasil baakiri shayin axsanta axsan allahu ilayk waayah walaamu key laamu key laga raba liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa stakar haddaban dhihin liyakfirada ma kala garayn waayahay liyfira aw ficilka mudaarica nasbisano yfira wey صaxiix yakfira caamilka nasbi awe laamtan an mudmaraho ka dambayda wey oo meesha ku asturan an mudmaraa oo laamta gadaalkeeda ku asturan wey oo jawaas u asturan oo wujuub u asturnayn soo saas ma ahayn waayahay yakfira inuu nasbisan yahay calaamada lagu garana maxay fadxada wey maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaric فiعل مdaaرع kala qaadmana mgto معtل iyo صaيح waa isku mid فiعل مdaaرع اldي lam yصل بakhيri شhay dhamaan فaتxa lagu نصbiya صaحيiح waa yahay walaamke kor ma joogin shukran muxuu yidhi ardaygaas muxuu yidhi ardaygu ma joogin haye hayaade adiga ma joogin hayaabe ma joogin wax dhaman joogin halkaas weel hayaabe ma joogin haye allah ini sharfo ma joogin ma joogin haye haye haye misaalkiina sii haddaad joogtay khayr allah ku sii xaalaa majxuuda laba misaal lagaaga rabaa hal mis misaal kooad leeda wamaa kaana allaahu liyucadibahum aw ficilka mudaarica nasbisana yucadiba weeye yaa nasbiye caamilka nasbiye laantaas gadaalkeeda anmud maraho ku asuran jawaas walaa wujuub wujuubayna u asuran tahay jazaaka allah calaamada lagu garanayo cadibayna nasbitaas maxay tahay waa fadxada aakirka saaran maxaa fadxa loogu nasbiyey liannahu ficlu mudaaric aladii lam yatasil biakhiri shayun afsax allahu lisaana wajacalaka allahu min aimati lmuttaqiin ma joogto adee maasha allah miisaalkii labaad laba miisaalaan u sheegnay laamuljuxuud labo miisaalkii labaad sheeg ma sheega lam yakun ilah lykir lah ma yid miaalki labaadan hal anugu sheegaan raba hal ani ma joogto adig misaalkii aan sheegay oo labada raba lam yakun ilaahu liyakfira lahum maxamshaydka waa halkee maxamshaydka ficilka mudaaric nasbisano aawe lam yakun ilah liyakfir lahum walaa liyahdiyahum sabiila liyakfira wey maasha allah ficilka mudaaricna soona waa yakfira caamilka rasmiyaa lagaa raba inaad sheegto ha caamilka nasmiye caamilka nasmiyaan kaa raba an mudmaraaho liyakfira laamtaas ka dambeeya waa oo meesha ku asuran jawaas walaa wujuud wujuud maasha allah inuu nasiisan yahay iyo sida calaamada lagu garanayo fadxada aakhirka ka saaran صaxiix maxaa fadxa loogu nasiiyey ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay-un صaxiix allah yubaarik fiika laamu ljuxuud iyo laamu key maxaa lagu kala garanaya liyaqfira laka allaahu alaamu laamukey ku misaalin liyaqfira laka allaahu laamjuxuudna wamaa kaana lahu liyucadibahum iyo lam yakun lahu liyaqfira lahum labadan ku miaalin maxaan ku kala galayna laamjuxuud iyo laamkey maa kaana wixii ay ka horeydo amase lam yakun labadaas calaama bistan fiirsayna annagu oo maa kaana inay ka horaydo iyo inay ka horayda lam yakun labadaas haddaan mid aragno laamtaas waxaan leenaha laam maxuud haddaan aragno ficil nasbisan oo laami ku jirto oo aan maa kaanana ka horrayn lam yakunna ka horrayna laamta ku jirto waxaan leenahay waa laamukey sidaasaan u kala garanayna saxiix mm, waa laamuljuxuudi wa xataa xataa misaalkeeda xataa yarjica ilayna muusa ficilka mudaarica nasbisan waa kee yarjica yarjica caamilkii nasliyi aawey an mudmaraha bacda xataa meesha ku asuran ku qarsoon w wujuub walaa jawaab wujuubay u asuran tahay saxiix calaamadda lagu garta yarjica inuu nisbisan yahay fatxada wey maxaa fatxa loogu nisbiyey waa ficil mudaaric waa ficil mudaaric yarjica sida haye yarjica waay maxaa loogu nasbiyey fatxo haye waa ficil mudaaric aladi lam yatasil biakhiri shay saas wey fatxada ma loo kala qaadi jiray ficil mudaaric mutalaakhiri tixlaakhir ma la kala qaadi jiray labadaba fatxa lagu nasbi jiray marka waa inay jawaabtu noqotaa waa ficil mudaaric aladi lam yatasil biakhiri shay صaxiix waa hagaajideen kayr allahinasiiya huw اjawaabu bilfaai wlwaaw fadi miaali maxaa loola jeedaa meeshaas waa war dheer laakiin qaacido yaroo koobanaan ka sheegay ficil kastoo mudaarica oo nafyi ka hor maro ama dalab uu ka hor maro oo markaas ay la xiriirsato ficilkii fa ama wow waa in la nasbiyaa ficil kastoo mudaarica oo ay ka hor marto uu ka hor maro nafyi ama uu ka hor maro dalab ee fa-u la xidhiirsato ficilkii ama wow la xidhiirsato waa in la nasbiyo can mudmarahu waajib waa ah sunana lagu nasbino ayadoo nafyi hor maray ficilkii mudaaric ka daba maray ficilkii fa ay gashay misaalkeedi keen adig laa yuqdaa calayhim fayamuutuu waa la gartay aawa nafyigu laa yuqda wa laadaata nafiya laa yuqdaa calayhim ficilkii mudaaric aawey fayamuutu yamuutu efaadi waa kan ku jirta fayamuutu yamuutu ma nasbisanye caamilka nasbiye muxuu yahay anmudmarahu fa'da gadaalkeeda ku asturan weeye waajib wala jawaaz wujuubay u asturan tahay yamuutu calaamadda lagu garana inuu nasbisay maxay tahay xadfu nuun weeye maxaa xadfu nuun loogu nasbiyey afcaal kamse wey jazaka allahu khayr axsanta axsanta wawdi yaa la rabaa ficil mudaaric oo dalab ka hor maray dalab oo wow ay la xiriirsatay oo la nasbiyey misaalkeeda kor u dhawaa kor qayli haye zaakir darsaka fat watanjaxa watanjaxa zaakir darsaka zaakir darsaka watanjaxa aawa dalabka hormaray dalabka hormaray aawey daakir wey adaaba lagaa dalbahay mogta war darsiga ku celceli dib ugu laabo aluley ah. waa dalab marka daakir waa dalab صaxiix ficilkii mubaaric oo nasbisana aawey tanjaxa weeye caamilkii nasbiye aawo an mdmara oo wowda gadaalkeeda ku asuran wey waajibay u asuran tahay mise jawaab waajibay u asuran tahay tanjaxa inay nasrisan tahay calaamadda lagu garana maxay fadxada aakirka saaran maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaarican aakirka waxba kala xariirsan jazaaka allahu khayr waa hagaaji haye sheekh ma joogto haye haye aday ku soo gaarta o aw miaalkeedi o laaqtulana alkaafira o yuslima aw ficilka mudar nasbisana yuslima wey caamilkii nasbiye yuslima awe owda miya hmm. caamilkii nasbiya lagaa raba inaad meel ku sheego anmudmaraa weye oo owda gadaalkeeda ku asturan jawaas iyo wujuud wujuubay waa surantaa yuslima inuu nasbisan yahay calaamadda lagu gartaa maxay fatxada wey maxaa fatxa loogu nasbiyey yuslima ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay-on waa yahay dersi kale kii horaad ka baxdo in dersi kalead xaq u leedahy daad ka bixi weydaan kii horaad diyaari lahayda wاljawaasimu cawaamisha jasmida ficilka mudaaric amaaniyata caشhara sideed iyo toban wey ficilka mudaaric cawaamisha jasmida waa sideed iyo toban wاljawaasimu ficilka mudaaric cawaamisha jasmida amaaniya xata cashara waa sideed iyo toban wahiya sideed iyo tobankii lam weeye lam walamaa weeye waalam weeye waalamaa weeye walaamu اlamri waducaai weeye walaafi nahyi waducaai weeye win weeye wmaa weeye wman weeye wmahmaa weeye waidmaa weeye waayun weeye wamataa weeye waayna weeye waayaana weeye waannaa weeye waxayfumaa weeye wakayfumaa weeye waidan weeye fii shicri gabay dhexdiis xaal idan ay ahaatay khaasatan akuusu waan gaaryeela khaasatan gaaryeelin wljawaazinu caamilyaalka ficilka mudaaric jasmiya amaaniyata cashara sideed iyo toban weeye wahiya sideed iyo tobankii lam weeye walamaa weeye waalam weeye waalamaa weeye walaamu amri amarka laamtiisi weeye waducaai walaamu ducaai ducada laamtiisi weeye hal mida intaas laga tirina laamu amri waduca waa mid walaa weeye fi nahyi nahyi dhexdiis xaal ay ahaatay waducaai duca dhexdiis xaal ay ahaatay hal mida wey intaas wa in weeye wamaa weeye wama waman weeye wamahmaa weeye waidmaa weeye waayun weeye wamataa weeye wayna weeye waayaana weeye waanaa weeye waxayfumaa weeye wa kayfamaa weeye wa idan weye fii shicri gabay xaalay ahaata idantu khaasatan waa gaar yeelaya gaaryeelid waidan waidaa waidaa waidaa maidin qora idaaa sax idaa weye waxa meeshaa laga rabaa idan ma idaaa sax waaye cawaamisha ficilka mudaaric jasmida waa sideed iyo toban sideed iyo tobanka labaa loo qaybiyaa maa yجzimu bficli waaxidin wax hal ficil jasminaya maa yجzimu bificli waaxidin wax hal ficil jasminaya wamaa yجzimu bificlayn iyo wax laba ficil jasminaya cawaamisha ficilka mudaaric jasmide labaa loo qaybina maa yجزim bفiعli waaxidi hal فicil wax jasmiye وmaa yجزim bفiclayni iyo laba ficil mid jasmida macnaheedu waxay tahay cawaamishan sideed iyo tobankaa lix ka mid ah lix lix ka mid ah lixdaas waa lm وlama وalm وalama وalaam amri wاducaa'i walaa fi nahyi wاducaa'i waa lixdaas lam ko lama labo alam saddex alama afar laamulcamri waa ducaay shan laafi nahyi waa ducaay lix lixdaas mid kastaa markiiba hal ficilu jasmi kara hal ficilu jasmi kara loolama jeedo ficil gaaruu jasmiya loolama jeedo oo waxay tahay halkii ma hal ficilu jasmi kara yadribu haddaad hadda gelido lam waa jasmi kartaa lam yadrib laakiin markaas wax kale ma jasmi karo haddaad ka bixido ood gelido ficil kale waa jasmine hal midoo kaleo haddana jasmina markiiba hal midu jasmi kara dhammaan inta ficil mudaaric jirtaba oo caraba ku hadasho mid walba mar haddii la gersho waa jasmi kara laakiin hal mar laba iskuma jasmi karo ay ma la fahmo ah, lixdaas aan u hadda sheegna u horayda mid kastoo ka mid ah hal ficiluu markiiba jasmiyaa hal mar laba iskuma jasmi karo iyo saddex iyo ah, hal mar laba ma jasmi karo midkaanu jasmina haddaad rabto ficil kale inaad ku jasmido kan ka bixiyo haddana midka kala ah. geli waa noocaas laba-iyo tobanka ka bilaabata in laba-iyo tobankaas mid walba hal mar laba ficil jasmi karo ka yar maba jasmiyaba hal mar maba hal ficil maba jasmiyaba markii lagu dhawaaqo laba ficilu jasmina hal mar markii lagu dhawaaqo laba ficiluu isku mar jasmina labiiyo tobankaas miaal lam lam yakun الadiina kafaruu min ahli اkitaabi lam yakun الadiina kafaruu min ahli اkitaab lam yakun lam yakun الadiina kafaruu min ahli اkitaabi wاlmushrikiin lam yakun الadiina kafaruu intaas noo qob lam yakun الadiina kafaruu kuwii gaaloobay ma ahaanin lam yakun الadiina kafaruu min ahli اkitaab fiiriya marka lamtii ficilkii mdaarc ay jasmiday waa ykun aayadda markaan akrayna lakin maxaan dhahayne lam yakuni aan dhahayne ficil maba la hoos dhigo horta ogow ficil la hoos dhiga ma jiro laakiin sababtay ku timid kasradan waa maxay carabiga waa qaacidu carabiga laba kelimo oo reebano hadday isku xigsamaan laguma dhawaaqi karo waxaa l luqad carabiga laba xaraf oo reebano isku xigtaa ma jirto sawaaxiligaa laga sheegaa dadka yaqaan ah, carabi lagama helo marka ay marka laba xaraf oo reeban isku soo xigsadaan labaa loo kala qaada in mid xarfu cillo yahay midna saxiixya iyo inay labaduba saxiix yihiin haddii mid ka miduu xarfu cillo yahay midka xarfu cillaha waa la tuuraaba isaga dhanba waa la jaraaba laba xarafoo carabiyaho reebana isku soo aaday mid hadduu saxiix yahay midna xarfu cillo yahay midka xarfu cillaha la gooya ilaa laguma dhawaaqi kara labadoodii hadday labaduba laba xaraf oo saxiixa yihiin mid ka horeeyaa la hoos dhiga labada xaraf oo reeban oo carabiga markay isku soo aadaan labadii laba xarafoo saxiixay noqdeen idinku waa kala taqaanaan xaraf saxiixa iyo xarfu cillo maxaa xarf cillo waaba saddex kaliya soo maha marka hadda qaacidadan ku fiiriya lam yakun nuuntu waa reebanta sukuuna saaraan lam yakun wey asalkeeda aladiina hamsada hamsatu wasliga l lama akriyo hadii laisku qabto haddii nuunta ka horayda lagu qabto ma la akriyo lam yakun اladiina ir aladiina maxaa u horeeya laam reebana u horeeya waa laba laam wey mid reeban iyo mid shaqlan laamka reebanaana horeeya laamka kale sababta shidaada saasa aladiina laam reebana u horeeya marka laamka aladiina oo reeban iyo nuunta yakun oo reeban labadaasa isku soo aadeen waa nuun reeban iyo laam reeban nuun reeban iyo laam reeban labadooda laguma dhawaaqi karo iyagoo wada reeban ma dhici karto in qofku ku dhawaaqo qof hadda ku dhawaaqi yaa suuray kara hadda lam yakun inta tidhaahdo haddana ku dhawaaq adoon kala goyn wax ku dhawaaqi kara mama jiraba qof banu aadano suuray kara ma jiro markaasaa waxaa la reebaa labada labada xarafoo reebanoo isku soo ado saxiixa mid ka horeeyaa la hoos dhiga waxaad leedahay lam yakun iladiina qaalat ilacraabu fiiri waa lamid ah. qaalat ilacraabu waa lamid marka nuunta yakuni kasrada saaran waxaa la idhaha iltiqaau waxaa la idhahdaa iltiqaau saakiniin laba reebana kulmeen iltiqaa waa kulmid asaakinayn waa laba reeban kasradan maxaa keenay cilada keenta waa maxay liltiqaa'i saakinayn ad leeda laba reebana kulmeen saasaa loo kasriya laakiin kelimadda asalkeedu waxa waya lam yakun hadda waxaan leenahay lam yakun yakun waa ficil mudaaric oo majzuum ah waa jasmisaya caamilkii jasmiyey aaway waa lam calaamada lagu garanaa inuu jasminsan yahay aawey waa sukuunka maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mudaarico saxiixulaakira intaasaa laga rabaa hadhow lam yakun yakun waa ficil mudaarico majzuum ah caamilkii jasmiyey aawey waa lam calaamada lagu garanaa inuu jasminsan yahay waa maxay waa sukuunka maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mudaarico saxiixulaakira ficil mudaaric saxiixulaakira soo sukuun laguma jasmin jirin maxaa loo kasriyey hadeer liltiqaa'i saakiniin laba reebana kulmeen maxaa kasrada loo saaray liltiqaa'i saakiniin laba reebana kulmeen intaas ma la fahmo lam walamaa lamaa yaduuquu cadaabii dhe lamaa yaduuquu cadaabii lamaa yaduuquu cadaabii lamaa yaduuquu ficilka mudaarican ficilka mudaarica oo jasmisan waa keen yaduuqu caamilkii jasmiyey aawey lama calaamadda lagu garanaa inuu jasmisan yaduuqu waa maxay xadfu nuun awn yaduuquuna waa awn nuunti waa la gooy maxaa calaamo jasmaha looga dhiga xadfu nuun liannahu min alafcaal alkhamsa afcaal khamsu ka mid yaduuquuna waa afcaal khamsa waa ficil mudaarica wow la xariirsatay taclana lamaa yaduuqu cadaabi cadaabkayga weli ma aysan dhedhamin yaduuqu ficilka mudaarico jasmisan waa yaduuqu caamilka jasmiye aawey waa lamaa inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garana waa maxay xadfu nuun maxaa loogu jasmiyey xadfu nuun liannahu min alafcaali alkhams intaas ma fahnay waa alam alam nashrax laka sadr alam nashrax laka sadrak alam nashrax laka sadraka alam nashrax miyaanan kuu waasicin laka adiga sadraka laabtaada alam nashrax ficilka mudaarican ficilka mudaaric oo jasmisanu aawey nasharax caamilkii jasmi aawey alam calaamadda inuu jasmisan yahay lagu garanaa nashrax waa maxay sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mudaaric sax اlaakhira intaas ma fahmin alam nashrah laka sadra wa alamaa alamaa uxsin ilayka alamaa uxsin ilayka miyaanan ixsaan iyo wanaag kuu samayn alamaa uxsin ilayka ixsaan iyo wanaag miyaanan kuu samayn alamaa uxsin ilayka alamaa uxsin ilayka ficilka mudaaricoo jasmisan aawey uxsin caamilkii jasmi aawey alama calaamadda lagu garanaa inuu jasmisan yahay aawey sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey ficil mudaaric saxulaakhira wey maa sha allah alama alama waa sheegnay walaamu اmri wducaai laamu اlamri waducaai wax yar ifiriya laam keligeeda amarna waxaa lagu magacaabaa laamulmr marna waxaa lagu magacaabaa laamu ducaa may fahamteen waa hal mida laamta laba maaha waa hal mida ficilka mudaaracay gashaa waa jasmidaa mar waxaad ku magacaabee mar alle markaad aragto amar marna waxaad ku magacaabee duco kaliya waxaad fiirinaya amarku macnihiisu waa dalab waa dalabun bilficil fiis amar maxaa la yidhaha dalabun bilficil ficil in la sameeya dalbee dalabkaasaad fiirinay fiiriya dalabka fiiri in kaana min alأعlىa ilى اladnى mid sareeyo xaggiisa hadduu dalabku ka yimaado mid hooseeyana uu dalabku xaggiisa soo aado ducaa la yidhaha in kaana min alأعlىa dalabku wuxuu ka yimid aclىa mid sareeya ilى اladnى mid hooseeya lagu wajahay dalabka fahuwa amru wain kaana min aladnى mid hooseeyuu ka ahaaday ilى اlأعlىa mid sareeya xaggiisa dalabka loo jeediyo fahuwa ducaa waxaad leedahay fiiri marka haddii uu dalab ka yimaado allah xaggiisa oo addoommada xaggooda uu soo wajahan yahay maxaan leenahay amar ilahay waa amraan leenahay ilaahaa amray aan leenahay man kaana yumin biاllaah nabigu wuxuu ku hadlaa wamaa yandiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyu yuuxaa ilaahay baa u waxyooday nabigu marka muxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam man kaana yu'minu biاllaahi wاlyوم الآakhir falyaqul khayra ow liyasmut man kaana yu'minu biاllahi wاlyوم الآakhir falyaqul khayra falyaqul khayra ow liyasmut liyaqul khayran fa'da laamta waa hoos dhigneed asalkeedu fa'du markay ka hor marto waa la reebaa haddaad rabto falyaqul hadda liyaqul wey asalka kelimadaas liyaqul liyasmudna waa la mid labadooda isku mid fiiriya hadda dalabkan ilaahay xaggiisu ka yimi addoommadii yuu ku wajahanyahy soo maahan waa amar waxaan leenahay waa duco subxaana allah ma dhahayo waa amar ilaahayaan leenahay nabigaa amray ilaahana yidhi amar dadka waxaan leenahay marka waa amar hadda ficilka mubaaric oo jasmisan aaway liyaqul iyo liyasmud waa labadu waa isku mid labadoodu waa isku mid liyasmuda laakiin ibtidaaigu arki karaan ibtidaa moogta damiin faaru waaweyn ah, wax loogu qora mala dhihino liyasmut noo soo qabo liyasmut yasmut way ficilka mudaaric oo jasmisan caamilkii jasmiyey aaway laamtaan laamtaan wey laamulamarka calaamada lagu garanaa yasmut inuu jasmisan yahay sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey ficil mudaaric saxiix aakira wey khalaas haddii darabku ka ahaado min aladnaa ila alaclaa uu ahaada maxaa la yidhaahdaa duco duco addoommadiiya darabku ka tegey ilaahay ku wajahanyahy ma allah wax la amraan dhahayna maya waa la tuuga aan leenahay haye waxay leedahay ahlu naarki iyo qaylo dhaanshay wanaadow yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka liyaqdi addoommadiiya dhaha ha xukmiyo calaynaa korkeenna rabbuka geeriha nagu xukmiyo nafta ha naga qaado xanuunka naarta u adkaysan weyne aan halmaanin liyaqdi calaynaa rabbuka liyaqdi liyaqdi indhaha kala qaada liyaqdi ficilka mudaaric oo jasmisan waa yaqdi yaqdi caamilkii jasmiyey waa laamta calaamadda aan ku garan inuu jasmiye isjismay waa maxay xadfu xarfi اlcila maa sha allah xadfu xarfi اlcila ah maxaa loogu jasmiyey xadfa xarf cila waa ficil mudaaric mtalakir ah, waa ficil mudaaric mtalakira maa sha allah marka liyasmud laamtii ku jirta maxaan ku magacawnay laamu اlamr maxaa yeele liana alamra min alaclىa ila aladna ah, nabigu xataa addoommadaba ka sarreeya xagga amarka maxaa yele amarkiisu amar ilaahi oo ilaahay soo amray liyaqdi laamta ku jirtana maxaan ka dhignay laamu ducaa ta'aduban waa isku laamtii laftirkeedii wey laakiin edab ahaan lama dhigi karno addoommada ilahay u amray ma dhigi karno waxaan leenaha waa barye ah, waa baryeenaan leenaha marka liyasmud waxaan ku miaalinay laamlamar laamtiyo amara ah, liyaqdina maxaan ku miaalinay laamtiyo ducaa hal midaan ka tirsayna xayl un macnahan kala duuna maahna laamtu waa laamti waa hal laamti waayo walaa fi nahyi waducaa laada marna nahyay noqonee marna waxay noqoneen ducaa wax yar isiriya marka nahyi horta xaa la yidhaha nahyi waxaa la yidhaha dalabun bitarki اlficli amarkii waa qaacidadiis waa qorateen ogow dalabun bilficli yu ahaa amarku nahyiga maxaa la yidhahdaa dalabun bitarki اlficli waxaa la yidhaha nahyi dalab in la dalbo ficil in laga tago ficil in laga tago haddii la dalbo nahyaa la yidhahda nahyi maxaa la yidhahdaa dalabun bitarki اlficli nahyi waxaa la yidhahdaa dalab la dalbado in ficil laga tago nahyi saasaa la yidhahda miaal marka waxaan leenaha fiiriya dalabkii haddana sidiiaan leenaha in kaana min alأعlىa ilى اladnىa fahuwa nahyu haddii uu nahyigu ka yimaado dalabkaas oo ficilka laga tago ah hadduu ilaahay xaggiisa ka yimaado ama xagga rasuulka salى الlahu alay waslm waxaan leenaha waa nahyi ayaga waxbay naga reebi karaan laakiin hadduu dalabka addoommada xaggooda ka yimaado oo ilaahay xaggiisa u wajahan yahay dhehi mayno ilahay aan wax ka nahyin ee waxaan leenaha waa baryaya saasaan leenahay ayadoo laada sii ah keliya aad fiirinaya dalabku meeshuu ka yimid laa taxzan in allaha macana laa taxzan waa aayad quraan in allaha macana nabigaa yidhi markaasaa rabbi ka xikaayo laa taxzan ha murugoonin in allaha macana alla nala jire nabigu wuxuu la hadlaa sala allahu alay slm abubakr sidiiq laa takaf laa takaf laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim laa tushrik ilaahay waxa la wadaaji ina shirka la dulmun cadiim waxaad soo qabsataa laa taxzan laa taxzan aw ficilka mubaaric jasmisanaa taxzan caamilkii jasmiyey aawey laa laa caamilkii jasmiyey oo ku camal falay waa laa calaamada lagu garanaa taxzan inu jasmisanya الsukuun taxzan nuuntu waa reebanta taxzan laa takaf laa tushrik kulli waa jasmisanya sukuun wey calaamadda may fahamteen deganaana loo fiiriya naxwo deganaana wax looga keeno laguma degdego adoo degan aa loo fiirsadaa sooma jeeda waayo haddeer waxaan keenaynaa haddeer dalabkaanu xagga rabbiyuu ka yimid addoommaduu ku wajahanya waxaan leenahay waa nahy ilaahay waa naga reebaan leenahay shirkiga laa tushrik bilah walaa taqrabu zina laa taqrabu zina misaalkaan ka dhigaynaaba laa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina ha u dhowaan waa maxay ha fiirsan ishaa ka fiiri zinada iyo qurunka dambe mobaylka ku shurato ha fiirin ha u dhowaan isha ha ka fiirin zinada beriid sahanka hees heestu waa beriidu zina zinada boostaalaheedii waa haddaad dhegaysato heesta shar waa kugu kicin marka ha u dhowaan isha ha ka fiirin naag islaamid ha taaban isha ha ka fiirin heesta ha dhegaysan war zinada ha u dhowaan walaa taqrabu zina inahu kaana faaxisha laa taqrabuu laa taqrabuu taqrabuu waa ficil mudaaric jasmisan aye haye laa taqrabu zina taqrabuu waa فiعل mdaaرع jسmisan caamilkii jasmiyey waa laada nahiyada calaamada lagu garana tqرib inay jسmisan tahayna xadفu nuun maxaa xadفu nuun loogu jasmiyey لأnnahu min aفعاaل الخaمسة waaya duعo laadi laftirkeed iyo duعaa addoommada iyo xaggooda hadda fiiri awal dalabku xagga rabiyu ka amana laa taqrabu zina maxaa nala ka dalbay zinada ficil wey inaan ka tagno nahyigu waxaan idhi waa dalabun bitarki اficli ficil samayntiisa lagaa dalba inaad ka tagto zinada ka taga alaleey shirkiga ka taga cabsida ka tag waxaa lagaa dalbaa ficil inaad ka tagto sidaas weeye nahyu waayo laakiin addoommadiyo ilaahay ka dalbaa ficil inuu ka tago waa baryaya marka rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhda'na rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuaakhidna rabbanaa walaa tuxamilna ma laa daaqata lana dhammaan waa laadii laftirkeedi iiriya laa tuaakhidnaa laa tuaakhid ficilku daalku ku egi laa tuaakhid addoommadiya waxay dalbayaan ilaahay inuu ka tago ficilka ah addoommada inuu u qabto waxay halmaamaan ficilkaas ilahu ka tag waa oo ha noo qaban marka tuaakhid waa ficil mubaaric oo jasmisan aw caamilkii jasmiyey laa laada wey laada ducaayada wey inuu maxaa calaamo jasmo u ah oon ku garayna sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mudaarico saxiixulaakhira waaye halkaas waxaa noogu dhammaaday lixdii caamil oo mid walbaaba hal ficil jasmi jiray ma la fahmi waxaan hadda gelaynaa laba-iyo toban caamil oo mid walbaaba laba ficil jasmiyey u fiirsada laba-iyo toban caamil oo mid kastaaba laba ficil jasmiyaan gelayna waa in in aan ka bilaabayna wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu yuaasib yuxaasibkum اllah yuxaasib wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfa yuxaasibkum bihi اllah yuxaasibkum bihi اllah miyaysa ahayn wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu yuxaasibkum fiiriyo marka in tubduu tubduu waa ficilkii koobaad yuxaasibkumna waa ficilkii labaad wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu yuxaasibkum bihi llah in waxaa la yidhaahdaa xarfu shardi aa la yidhaahdaa xarfu shardi ayaa la yidhaahdaa